alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allahu baaraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeennaani waa kii kii afraad oo ka mid ah kitaabkii safiinatu naja waxaynu ku soo jirnay kitaabu tahaara ayaynu dhexda kaga soo jiray qeybtii dahaarada musanifku wuxuu yidhi faslun nawaaqidu lwuduu'i arbacatu ashyaa nawaaqidul wuduu'i weysada waxyaalaha buriya arbacatu ashyaa'a afar shay weeye afar shay baa qofkii weysada qabay weysada ka burin karta al awalu kan koobaad al khaariju kii ka soo baxay weeye min axadi sabiilayni labada waddo mid ka mid ah labada waddo waa meesha laga saxaroodo iyo meesha kaadidu ka timaado labadaa meelood wixii ka soo baxa weysada ayuu jebiyaa min qubulin oo xubinta taranka ah ow duburin ama gadaal iyo meesha laga saxarooda ah riixun dabayl soo baxday ah ow hayruhu ama dabayl waxaan ahayn ila almaniya manida mooyaane athaanii kan labaad ee weysada buriya zawaalul caqli caqliga oo zuulo weeye zuulidiisa weeye binowmin hurdo uu ku zuulo ow hayrihi ama hurdo waxaan ahayn uu ku zuulo albaabka celi ayib ilaa nawma qaacidin qof fadhiyo hurdadiis mooyaane kaasoo mumakinin hansaday oo makansaday haniyey maqcadatahu meesha uu ku fariisanaya min al ardi dhulka athaalidu kan saddexaadee weysada buriya iltiqaa'u basharatay rajulin wa mra'atin haweeney iyo rag nin labadooda jir kulmidooda weeye ay kulmaan kabiirayna ee waaweyn ajanabiyeyna ee ajanabi kale ah min hayri xaa'ilin ayagoon waxba u dhexaynin alraabicu kan afraad massu qubulil aadamiyi qof aadami ah farjigiisa taabashadiisa weeye ow xalqati duburihi ama dabadiisa meesha laga saxaroodo dhinacyadeeda bibaatini raaxati calaa casha gudaheedana lagu taabto aw butuunil asaabici ama faraha gudahooda lagu taabto musanifku wuxuu sheegay weysada waxa buriyaayey inay yihiin afar shay kan koobaadi waxaa weeye wixii ka soo baxay dabada waa meesha saxaradu ka timaado ama ka soo baxa qubulka qubulku waa meesha kaadidu ka timaado meesha kaadidu ka timaado qubul baa loo yaqaanaa horay dubura waa qeybta dambe oo saxradu ka timaado labadaa meelood wixii ka soo baxa waysada ayay burinayaan waxa soo baxayaaye wax loo jeedoo la arkaya ha noqoto sida kaadi iyo saxaro kale ama ha noqoto waxaan loo jeedin sida neeftii soo baxaysaoo kaleo gadaal ka soo baxo soomaalidu magac bay u yaqaanaa waxaa soo baxayaaye ama wax najaasa ha noqdeen ama wax daahira ha noqdeen kala qaad ma leh wax qallalan ha noqdeen ama wax qoyan ha noqdeen waxa soo baxayaa kala qaad ma leh ayib sidaas weeye marka wax qoyan iyo wax qalalankay kay dooni ha noqdeen ayib wax muctaada oo la yaqaano meeshaan inay ka soo baxaan ha noqdeen sida saxaradii iyo kaadidii oo kaleeto ama waxa weeyaan wax kayru muctaada ha noqdeen wax muctaada waxay noqon karaan waxa soo baxaya waa saxarada iyo kaadi muctaada waxa laga wada waa wax la yaqaanay inay meesha ka soo baxaan saxaro kaadi dhiig waa wax la yaqaanay hayru muctaadna waa maxay tusaale ahaan dabadii oo kaleeto farjigii oo kaleeto ninka xubintiisa taranka o kaleeto inuu dhiig ka socdo o kaleeto wax la yaqaanay ma ahayn wax la yaqaanay maysan ahayn ayib wax markay soo baxayeen banaanka wada yimid ha noqdeen oo soo socmay ama wax inta soo baxay dib ha noqday ha noqdeen maalan farjigii qofka waxaa ka soo baxay dixiri dixirigii intuu afka la soo baxo haddana dib u noqday ama dabadiibu ka soo baxay markuu afka la soo baxayba gadaal u noqda marka hadduu soo wada baxay munfasil weeyaana wuu soocmay haddii laakiin afka intuu la soo baxay uu gadaal haddana u noqday waa jabaysaa marka weysadii weysadii way jabaysaa ayib marka intuba kala qaad ma leh wax kastoo meeshaa ka soo baxa ka waran qofkii waxaa la yidhi saxaradu hadday meesheedi ka soo baxdo ama kaalidu meesheedii kasoo baxdo weysadu way jabaysaa meeshiiba hadday xihan tahay laga saxaroon jiray oo saxarada meel kale ay ka socoto meel caadi aho munaasaba haday tahay caadi hada weysada way jabaysa iyo kaadidii waxyaalaha la midka ah ayib sidaas way weysada way jabaysa laakiin culamada qaar ba waxay ka hadlaan saxara kaadida kaa socotaaba aday lugta agteeda ka soo baxayso lugta agteeda calaa cashar lugta agteeda adooka bohista agteeda ka soo baxaysaa taasu la yaqaana armaysaan ahayn ayib qodobkaasi marka waa qodobka koobaad alkhaariju min asabiilayni labada wado sabiilka waa meesha daloosha sababta ah meeshaan kaadidu kasoo baxaysana way dalooshaa meesha saxradu kasoo baxaysana way dalooshaa marka wadada caadiga aha sabiilka loo yaqaana min qubulin oo horay ah waa meesha kaadida ah. ow dubulin ama gadaal ah maxaa soo baxaya riixun neef ow hayruhu ama neef waxaan ahayn ila almaniya manida maaha leh oo manida bani aadamka laga abuuray ayadu weysada ma jabiso ayadu weysada ma jabiso sababtu waa maxay weysada wax ka weyn bayba keentaa weysada wax ka weyn bay manidu keenaysaa oo maxay keenaysaa qubays inuu kugu waajibay soo ma qubayska waxyaalaha waajibiya maxaa ka mid ahaa khuruujul maniyi soo ma inay mani soo baxdo marka qubayskiioo weyse ka weyn ayay iyadu waajibinaysaa dayib inay mani tahayna ku waajibinaysaa sidaa awgeed qubayskii wax ka hooseeya oo weyse ah ma waajibinaysa inuu soo baxayna ku waajibin maysa manidu markaa waa hagaag qeybtan ku saabsan alkhaariju min asabiileyni wixii labadaa wada ka soo baxa inay weysada waxa weeyaan laaziminayaan adilo badan bay leedahay kusoo aroortay tusaale ahaan qur-aanka waxaa ka mid ah aw jaa-a axadu minkum min alghaa'iti aw laamastumu nisaa mid idinka idinka midi ah, markuu kor tago oo saxaroodo aayaddaasi marka waxay caddaysay saxaradu inay weysada burinayso saxaradina waa wax gadaal ka soo baxo axadu sabiileyn bay ka soo baxda waxaa ka mid a ah xadiidkii cumdahan kusoo marnay ninkii nebiga yidhi sal alla aleyh wasalam salaada dhexdeeda waxaan moodayaa inay wax iga soo baxayaan oo nebigu yidhi laa yansarif xataa yasmaca sawtan aw yajida riixan ilaa uu waxaa weeyaan neeftii ka soo baxaysay codkeedii maqlo ama uu dareemo urkeedii iyo qarmuunkeedii yuusan salaada ka bixin xadiidkaasuna wuxuu caddeeyey neefta gadaal ka timaan ka imaanaysa neef markaad maqasho intaad halaaqootid oo kale ama hindhisi ha u qaadan inay weysadu kaa burayso neeftu waxa weeye waa naqaska gadaal ka soo baxa weeye asaguna weysada ayuu buriyaa sidaasa xadiidkaasa u daliil ah ayib waxaa kaloo kutusinaya ilaa laakin min qaa'itin wa bowlin wa nawmin oo xadiidkii ku saabsanaa xadiidkii safwaan asaguna waa ku soo arooray xadiidkii caa-ishaa la mid ah oo bukhaari ku yaallo nebigu uu lahaa tawada likulli salaatin markaasu wuxuu caddeeyey xadiidkaasna istixaadada gabadha dhabar furan ka qabta oo dhiiggu ka socdaan dhiiggii caadada ahayn kii caadada isaga waa soo maray isaga laftiis weysadu jabiya dee laakiin waxaa weeyaan weysadii weyse xataa kuu bannayn maayo dhabar furanka gabadha qabtaayo dhiigu ka socdo caado wareerku ku dhacay ayaduna weysaa laga rabaa salaad kasta waxaa la mid a ah waxa soo baxaya hadday madi yihiin xadiidkii aada garanaysaan oo bukhaari oo iyo muslim aan kusoo marray kitaabkii cumdaha min xadiidi caliyin oo yidhi kuntu rajulan madidaa an soo garan maysaan nin mani badanba madi badan baan ahaa markaasaa nebiga qof u dirsaday inuu iisoo weydiiyo maadaamaon gabadhiisii qabo markaasuu yidhi tawada waqsal dakaraka waqsil dakaraka weysayso xubinta taranka oo najaastaani ka soo baxdayna mayr oo dhaq ayib marka wixii intaa nasku uu sheegay wixii aan ahayn oo kaleetana kuwa unbaa looga qiyaas qaadanaya ah, kuwa ayaa looga qiyaas qaadanaya wixii la macno ah amaa manidu inaysan weysadu burin ayadu axaadiid eh, baa kusoo aroortay madida waa laga weysaysanayaa manidana waxaa laga rabaa qubays baa laga rabaa marka farqi inuu jiro xadiidkaasu caddeeyey manidu marka iyadu weysada ma buriso weysada ma buriso ayib waxaa kaloo ku tusinaya arrinkaas inuu farqi u dhexeeyo qofkii asagoo janaabo qaba ayaa waxaa ansaxaysa inuu weysaysto oo istibaaxa uu la yimaado weysadii wax ku bannaysto ayadoo weliba xukunkii janaabada uu jiro uusan ku qubaysan janaabadii qaba kama qubaysan laakiin wuxuu samaynayaa waa waa weysaysanaya weysadaasna waa u ansaxaysa waxba ku banaysanaya alkhaariju midka kasoo alawalu kan koobaad alkhaariju midka kasoo baxay weeye min asabiilayni labadii wado labada wado maxay yihiin min qubulin horay waa xubinta kaadida oo taranka ow duburin ama gadaal waa meesha saxarada laga dhigo maxaa soo baxaya riixun neef iyo naqas ow hayruhu ama asaga waxaan ahayn ila almaniya manida mooyaane manidu iyadu weysada ma buriso sababtoo a ah weysada wax ka weyn bayba keentaaba athaanii kan labaad oo weysada buriya zawaalu lcaqli caqliga qofka zuulidiisa weeye muxuu ku zuulay binawmin hurdo ambiyada ilaahay kuma jiraan ayagu ambiyadu hadday seexdaan weysadu kama jabta ayagu hurdadu weysada kama jabiso laakiin dadka kale waa waa waa waa ka jabisa sababtu waxa weeye ambiyada indhahoodaa seexdee qalbigooda wuu soo jeedaa qalbigoodu wuu soo jeedaa midda kaleeto weysadu waxay hurdada laleeya caqligay ku zuushaa laleeyahay hurday ku zuushaa laleeyahay weysadu ku burtaa zawaalu caqli binawmin dee qofkii markuu seexdo isma kontarooli karo oo waxaa laga yaabaa neef inay ka soo baxdo marka zawaalulcaqli caqliga zuulidiisa muxuu ku zuulay binowmin hurdo haddaad seexatid oo si fiican u seexatid oo caqligaagii iyo wixii mar ay baxeenba weysadii waa kaa jabtay ow hayrihi ama hurdo waxaan ahayn oo hurdo waxaan ahayn muxuu caqligaaga ku zuuli karaa sida inaad suuxdid oo kaleeto sooma dhici karto sida inaad waalatid oo kaleeto qofku waa waashayba wow mar hadduu waashay dee caqligiisibaa zuulay waalibuuna ku zuulay hadduu koomo galo caqligiisibaa zuulay koomuuna ku zuulay khalaas weysadi waa ka jabtay ilaa nawma qaacidin qof fadhiya mid fadhiya hurdadii mooyaane bal halkaa u fiirsada mutamaki mumakkinin ee weliba makaniyey oo hansaday hantay maqcadatahu baridiisa iyo meesha uu ku fadhiisanaya min al ardi dhulka dayib weysada waxyaalaha buriya inay hurdadu ka mid tahay waxaa ku tusinaya axaadiid badan walaakin min qaa'itin wa bowlin wa nowmin oo xadiidka safwaan ibnu casaal baa ka mid ah waxaa la mid ah xadiidkii abu daawuud uu wariyey oo min xadiidi caliyin ah alcaynu wikaa-u say faman naama falyatawada ishu waa xirxirka iyo ningaxa iyo daboolka dabada isha waardiyeynaysa dabada inay wax ka soo baxeen waxaad ku ogaanaysaa dabadaada iyo inaysan ka soo bixin markaad soo jeedid laakiin mar haddaad seexatid hoggaankii aad dabada u haysay waa furma marka waxaa dhici karta inay neefi kaa timaado ma ogaan kartid marka mar hadday sidaa tahay markaa soo toosid waa weysa lagaa rabaa marka xadiidku wuxuu ku tusinahayaa hurdadu waxay daliil u tahay inay weysadii kaa burtay meeshaas ayadaana marka mowdici naaqidda naaqidka la dhigo wax burinayay dayib qofka laga hadlayo oo la leeyahay waa qof barida dhulka dhigtay axaadiid baa kusoo aroortayoo asxaabtii nebiga sala allau alayh wasalam salaada cishahay tugi sugi jireen in la tukado markaasay lulmoonayaan markaasaa madaxooda lul soconahayaayo waa waxa weeyaan madaxooda waa way gundhinayaan madaxa ayagoo sidaa madaxa u gundhinahaya say u lulmoonayeen ayaa mararka qaarkood salaadii loo aqmaya markaasay hore ka kacayaan mana weysaysanayaan dayib mana weysaysan jirin halkaa marka waxaa lagu ogaaday qofku hadduu fadhiyo mumakinin maqcadatahu min alardi barida dhulka u taala tusaalen yaa tusaalayn kara waa qof barida dhulka dhigtay tusaale barida dhulka dhiganaysaa tusaalen lugahana la kala baxa tusaale a sidaasoo kale wey a saasoo kaleeto waa qof lugihii baridii baa dhulka u taalla lugihiina waa u kala baxsan yihi waxay leeyihiin qofkaasu qof buuran waa inuusan ahayn hadduu qof aad u buuran yahay waxaa laga yaabaa neefti inay ka soo baxdo hadduu caata meeshii ugu dambaysa yaho qalalan yahayna waxaa laga yaabaa asle inuusan waxa xanibi karin laakiin qof iska dhexdhexaada ah hadduu yahay sidaasna ku seexdo dee meeshii ay ka soo bixi lahayd neeftaanu waa owdanta marka aamin baa lagaya caaw dhan haddaa saa u jiiftay oo derbiga inta dhabarka ku tiirsatay lugaha la kala baxdo caaw dhan kuurinaysa oo salaada subax lagugu adimo horaad ka kacaysaa mana weysanaad ku seexatay nin salafkii ka mid ah ayaa wuxuu yidhi waagi hore madhabkaasaan qabay buyi madhabkaygu wuxuu ahaa qofku hadduu asagoo barida dhulka dhigtay sidaa ku seexdo weysadu inaysan ka jir maalinkii daban masaajid imid maalin jumca anoo meel fadhiya baananu isoo ag fariistayb sidiibuu u fariistayb anoo ar baa neefu ka timid neef baa caadi wat waana maqlayb markii salaaddii la gaaran kori kac weysada waa kaa jabtay neef baa kaa soo baxday kacalkaasi aday kaa timid ah, wax iga yimid oo ilahay awrtay ninka waa dafiray bu maalinkaa wixii ka dambeeyey waxaan go-aansaday buu yidhi qof barida dhulka dhigtay weyse kama jabto waa iska daayay mar kastoo sidaa u waa ka weysaysan jiray laakiin madhabki waa kale shaaficiyado sidaanu qabaayo qofku hadduu noocaas yahay waxaa aamin laga yahay leeyihiin inay wax ka soo baxaanoo meeshii waa owdan tahay khalaas athaani kan labaad marka zawaalulcaqli caqliga zuulidiisa weeye iyo bixidiisa binowmin hurdo uu ku baxo ambiyada waxaan ka ahayn ow hayrihi ama hurdo waxaan ahayn sida waali iyo suuxitaan iyo kooma qofka uu galayo maxaa laga soo reebayaa marka qofkii hurday waysadu waa ka jabaysaa ilaa nawma qaacidin kii fadhiya hurdadiisa mooyaane mumakinin ee hantay oo makaniyey maqcadatahu baridiisa iyo meesha uu ku fadhiyo min al ardi dhulka athaalidu kan saddexaadee weysada jabiya iltiqaa'u basharatay rajulin nin oogadiis iyo maqaarkiis iyo wamra'atin haweenay kulmidooda weeye kabiirayni ee waaweyn ajanabiyeyn ee ajanabi kale ah min hayri xaa'ilin ayagoon waxba u dhaxayn qodobka saddexaad oo weysada jabiye musanifku wuxuu ku sheegay laba qof oo midna oo laba jinsi kale ah haween iyo rag qof dumar ah iyo nin oogadooda iyo maqaarkoodu inuu istaabtay ma la faham qodobka basharada waa waxa weeye waa maqaarka jirka weeye oogada qofka weeye inay istaabtaan kow labo labada qof laba qof oo waaweyn inay yihiin weynaantu xaggee ka bilaabataa weynaantu waxay ka bilaabanaysaa qofkaa ninka ah qof qof dumari wax ka dayi karto u hawoon karto inuu yahay ama qoftaan haweenaydaahi qof nin u hawoon karo uu leeyahay tan ayada ah waxaw damaacin karo inay tahay ha yaraata hadday doonto iyosan qaangaarin hadday doonto laakiin ninku hadduuba u hawoon karo xoogaa milicsan karo dan uu ka yeelan karo waa soo gelaysa waa labo ajanabi waa inay kala yihiinoo hadday isu baahdaan ay isguursan karaan ilfan qodobka ajanibtaasaa laga wadaa oysan maxram isu ahayn min hayri xaa'ilin waa inaan waxba u dhaxayn oo jirkooda caadi isu taabto laakiin cimaamad hadduu gacanta ku duubto ama gabadhii goloofyo ay qabto oo la isa salaamo ma xaaraamba bise xalaamba ka hadli mayno inay isa salaamaan wax waa waa xaaraam qof ajanabi iyo nin ajanabi ah gabarh ajanabikaa inay isa salaamaan ma dabcan marka xaaska laga hadlaayo shaaficiyadu ajanabiga adigoo ku daraa laakiin salaamta mamnuuc kama aha dayib iyo taabashada midna ee weyse jabka ka hadlayaan marka istaabashada ay istaabtaan wax daruuraahoo sharcigu haddaysan keenin waa xaaraam laakiin hadday istaabtaan xaggana ay wax u dhexeeyaan labadooda jirkooda mare iyo wax u dhexeeyaan ama golofyo wax lamid ay udhexeeyaan waysadii ma jabayso mala fahmi qoftaa dumarkaa iyo ninkaa markay istaabanayaan ama shahwo ahaan ha isu taabteen iyo rabitaan iyo istimtaac ama yaysan isu taaban ama gacantu ha uga dhacdo isagoon arkaynin ama ha u qasto inuu taabto ama waxa weeyaan gacanta xataa uu ku taabanaya gacan qallalan hadday tahay oo nag ah oo qallalan tahayba gumudkeediioo meesha taagan uu ku taabto waxa weeyaan kala qaad male mar uun inay taabto unbaa yaa yaa yaa meesha taalla culummada shaaficiyada qaar ka mid a ah waxay tilmaameen shuruuda marka gabar intaad taabatid ay weysa weysa kaa jabayso shan shardi bay u shardiyaan koo waxaa ka mid ah horta waxaa labadan qof waa inay laba jinsi kala yihiin rag iyo dumar waa kow meesha waa inoogu qoranta rag iyo dumar labo waa inay waxa istaabanayaa yihiin jirkooda waxaa meeshaa ku baxay timihii haddaad taabatay qof dumara timaheed ama iliga aad ka taabatay ama waxaad taabatay ciddideeda ay tahay oo aad ciddida saa u taabatay waysadu kaa jabmay sababtoo ah ciddida ooga lama yidhaahdo iyo maqaar iyo basharo timahana lama yidhaahdo dayib timahana lama yidhaahdo iligana lama yidhaahdo marka intaa waa inaysan ahayn intaa waa inaysan ahayn ayib intaad intaa maqashay marka inaad gabar islaameed ilkaheed ka taataabto tira kolley waysada igama jabaysay maalin dhaweydaan maqla ama madaxa u salaaxdo tira xataa haddaan maanta dhow kuu salaaxa wayse iga jabi mayso ama waxa weeyaan ilkaheeda iyo cidiyaheeda aad ku baashaashid maya waa xaaraam waxaan ka hadlaynaa xaaraannimada iyo weyse jabku waa kala masalo ma la fahma qof ajanabi kaa ah oo haweenay ah, jirkeeda maxaaba kuu geynayaba ah, faruur oo maxaa barbara ku geeyay faduul buu yidhi hagadarraa igeysay buu marka lama raba hawshaas ayada ah qodobka saddexaad waxa weeye meeshana waa inoogu qoran yahin qodobkaa markay istaabanayaan oo laleeyahay waysaa jabaysa wax u dhexeeyaa waa inaysa jirin laakiin hadday wax u dhexeeyaan biduuni xaa'ilin xaa'ilku wax kasuu noqon karaa salligaasuu noqon karaa cimaamad buu noqon karaa bac buu noqon karaa golofyo gabadhu ay qabtay noqon kartaa maradeedoo dusha laga taabtay noqon kartaa iyadoo qabto marka wax waa inuu idiin dhexeeyo ee hadduusan wax idiin dhexayn oo aad sidaa ku taabatay waysadi waa jabtay qodobka afraad labadan istaabanaysa mid walboo ka mid ah qof la damaacin karoo la hunguriyeyn karo wixii rag ay haween ka damaacin jireen ay ka damaacin karaan ama waxay dumaree rag ugu xilin jireen ay ugu xilan karaan waa inuu yahay laakiin ilmo yaroo laba jiroo wiil ah ama saddex jir ama afar jir ama shan jir ah qof haweenaya hadday taabato nin baa taabato weysadii baa kaa jabta ma jirto sababtoo ah haween fidradeeda iyo caqligeeda uu saliim yahay shan jir iyo lix jir inay raganimo ka haweysatay lama yaqaan ninku hadduu gabar yaroo oo siddeed jir iyo afar jir iyo shan jir oo gabar yarba ah uu jirkeeda taabto oo madaxeeda taabto oo gacanteeda taabto weysadu ka jabi mayso ka jabi mayso wax istaabanayaba hadday adigii laba noocaasa yihiinoo shan jire iyo afar jire yihiinoo jirkoodu istaabtay wayse ka jabi mayso gabadhuna gabar loo hawoon karo oo la hunguriyeyn karo oo nin damaacin kara waa inay tahay oo roon tahay ninkuna waa inuu sidoo kale yahay haddii aysan ahayn waysadoo jabi mayso hadday istaabtaan qodobka shanaadoo u dambeeya waa inaysan maxram isu ahayn haweeneyda maxramka laga hadlahayo waa haweenaan guur kuu qaban karin oo haddaad u baahatay aadan guursan karin hooyada walaasha habaryarta eedada waxa weeyaan iyo gabadhiyo intii oo kaleeta ah abtigeed adeerkeed walaalkeed aabaheed iyo waxyaala lamidka ah weyse ma kaa jabinayo sodohdaa ka waran gabadha aad qabtid hooyadeed waa lamid kaa jabin mayso ma la fahma ma kaa jabinaysa weysada waa maxram bay kuu tahay iyaduna gabdho waxaa jira aadan guursan karin weysadana kaa jabiyo calamadhab waa gabdhehe gabadha aad qabtid walaasheed maxaa la yidhaha soomaaliga dumaashi gabadha adigu aad qabtoo xaaskaaga ah walaasha ayada la dhalatay iyo eedadeed iyo habaryarteed midna ma guursan karti cumdaha kusoo mara soo ma xasuusataan midna ma guursan karti laakiin ma guursan kartid waxaa la mid ah xaasaskii nabi maxamed sal alla alay wasalam nabi maxamed xaasaskuu ka dhintay ma guursan kartid macnaheeduma waxa weeye ma guursan kartid ajanebi kaama aha oo waa maxramkaaga oo waad salaami kartaayoo habbaad siin kartaayoo kaa xijaab maayaan maya ajanabiga kaa yihiin laakiin waxa aadan u guursanaynin waa ixtiraam nooc goonihoo shareecadu siisay waa gabadha qabtid haddii lagu yidha walaasheed ma guursan kartid hadday walaash ayadii kaa dhimatay hataad qabtay soo walaasheed ma guursan kartid eedadeed baad guursan karta haday ayadii kaa dhimatay habaryarteed baad guursan karta ayadii hadday kaa dhimatay habaryarteed ayaad guursan kartaa hadday kaa dhimatay ayadii dayib marka haweenku markay weysada jabinayaan iyo ragga markii weysada laga jabinahayo waxyaalahaasay culammadu u fiiriyaan raxmatullaahi calayhim shaaficiyadu maxaa u daliil ah oo ay ku saleeyeen arrinkaas inay haweeney iyo nin istaabtay wayse kala jabinayaan ow laamastumu nnisaaa falam tajiduu maa-an fatayamamuu saciidan tayiba lamsiba aayaddu tilmaanta dalaalada aayadda qaabka loo daliishanayo lamsigu waa taabashada gacanta ah weliba waa baabacadan qaybtaana inta badan loo isticmaalaa qaybtan calaa casha ah ayaa loo isticmaalaa ayib halkaasuu marka imaamu shaafici u daliishaday culamo badan baa ku diidan oo waxay leeyihiin maya haweenka taabashadoodu weysada ma jebiso marka waa masale khilaafiya laakiin madhabka aynu daraasanayno madhab imaam shaafici maxamed ibnu idriis raxmatullahi calayhi qaabkaas u daliishadaa lamsigana taabashadaa loo yaqaanaa ama shahwo ahaan u taabo ama ha u taabanin ama gacantu ha kaaga dhacdo ama ilowsanow ama ukas inaad taabatid waxa weeyaan meeshaad ka taabanaysid jirkeeda meeshuu doonay ha noqdo inay aan ka hadlalay maahane khalaas waysadu waa kaa jabaysaa baleeyi waysadu way kaa jabaysaa ayib athaaliu ka saddexaad masu basharatay rajulin nin oogadi taabashadii weeye iyo wamra'atin haweenay kabiirayni ee waaweyn ajanabiyeyni ee ajanabi kale ah min hayri xaa'ilin ayadoon wax udhexeeyaa jirin ayagoon wax u dhexeeyaa jirin alraabicu kan afraad masu qubulil aadamiyi qof aadami ah qubulkiisa waa xubintiisa taranka ee taabashadeeda wey aw xalqati duburihi xalqada waa garaangirta wareegsan dabada meesha saxaradu ka soo baxdo soo wareeg male dhinacyadeeda wareegeedaas meel ka mid a inaad taabatid wey meesha saxaradu ay ka soo baxdo duburka loo yaqaano ama dabada meeshaas ayadaa hareeraheeda bannaanka baridaa ma aha waa gudaha waxa laga hadlayo gudaha wey meeshaas ayadaa wareegeeda inuu taabto muxuu ku taabtay bibaatini raaxati calaa casha gudaheeda qaybtan ma aha banaanka waa qaybtan gudaha alcashaa cad ow butuuni lasaabici ama faraha gudahood dee farahu laba qaybood ba oo qaybtan waa gudihii qaybtanna waa faraha banaankoodii marka saa haddaa ugu taabatid may laakiin sa haddaa ugu taabatid way kaa jabaysaa haddaad saa ugu taabatid way kaa jabaysaa lakiin dhinacan haddaa ugu taabatid maya ayib masaladaasuna waa masalo oo qof aadama ah inaad taabatid xubintiisa taranka ama aad ah, waxa weyaan meesha saxaradu ay kasoo baxda taabati meesha aad ku taabanaysaana calaa cashaada qeybta gudaha ay tahay iyo faraha weysaday kaa jabinaysaa maxay ku saleeyeen culummadu raxmatullaahi calayhi axaadiid baa kusoo aroortay man massa dakarahu falyatawada axmed baa wariyey waxaa la mid a ah xadiidku umu xabiiba man massa farjahu falyatawada qofkii farjigiisa iyo xubintiisa taranka taabta ha weysaysto qaybtaasi marka laga hadlaya waxa weeye waa xubintii meeshii kaadida amaa qaybta gadaale oo saxarada ah farjiga ayaa lagaga qiyaas qaatay farjiga ayaa lagaga qiyaas qaatay oo see looga qiyaas qaato maxaa ka dhexeeya kow labadooda mid kastoo ka mid a ah farjiga iyo dabada waxaa kasoo baxa wax weysada buriya soo saas maa midna kaadibaa kasoo baxda midna saxaraa kasoo baxda labadoodaba marka waxaa ka dhexeeya wax weysada buriya inay kasoo baxaan kow labo labadooda mid kastoo ka mid a ah farjiga iyo meesha saxaradu ka soo baxdoo dabada ah in gacanta midigtaa lagu taabto nahyi baa ku soo arooray nahyigaasna waa ka wada dhexeeya saddex labadooda mid ka mid ah, mid kastoo ka mid aba waa cawro farjiguna waa cawro xubinta taranka dabada saxaradu ka soo baxdana waa cawro ma la fahma saddexdaas wej markii laga fiiriyo dabadaas ayada wareegeeda iyo hareeraheeda in gacantii lagu taabto weliba gudaheedana ayadana weysada way burinaysa marka la leeyahay dabadan qofku uu taabtay iyo qubulka aadamiga ah taada ama ha noqoto middaa taabatay ama tu qof leeyahay taabo culamada qaar baa waxay xataa mid jin leeyahay haddaad taabtay jin qof jin ah oo suuro bani aadamta tusaale ahaan kuusoo yeeshay haddii dabadiisa aad taabatay ama farjigiisa aad taabatay weyse waa kaa buraysa wax jin arki miyaad leedihi waa marka waa hadday dhacda kaba soo qaadba xayawaan ka waran Ah, xayawaan dabadiisa qofku hadduu taabto ama waxa weya farjigiisa uu taabto oo kaleeto xayawaan weyse ma buri waxa laga hadlaya waa aadami aadamo wey wax laga hadlayo aadamo wey wax laga hadlayo ayib qeybta ku saabsan bibaatini lkufi kafi calaacasha qeybteedan gudaha ah xaggee laga keenay waxaa diidaya haddii calaacasha banaankeedan uu ku taabto in la yidhahdo weysadii waa kaa burto oo intuu feer duubto oo halkaa ku taabto weysadii waad kaa burto oo qofkaan gacantiisi uu farji ku taabtay ama dubur ku taabtay iyo gadaal dabo maxaa diidaya waxay culimmadu leeyihiin oo imaamu shaafici uu tilmaamay raxmatullaahi calayhi inuu jiro farqi oo ifdaa waxaa loo yaqaana axaadiidu kusoo aroortay gacanta gudaheeda markay tahay ayaa ifdaa loo yaqaana taa bas baa loo isticmaala buleey raxmatullahi calayh taa bas baa loo isticmaalaa buleey halkaasuu mariyay raxmatullahi calayh marka waysadu sidaa ayay ku buraysaa weysadu sidaa ayay ku buraysaa waana muhim qofka muminka ahi inuu weysadiisa ilaashado taabashada noocaasna waa gacanta gudaheeda markii la marinayo gacanta banaankeedu ma soo galayo gacanta banaankeedu ma soo galayo ayib afartaa qodob ayaa weysada buriya oo qofka weysadii ka burinaya afartaa qodobba waa muhim qofku inuu akhriyo oo fiiriyo oo la socdo wallahu aclam sala allahu baarak calaa nabiyina mxamedin waaalihi wasaxbi ajmain